ayatuha lciiru inakum lasaariquun oo faadana muadinun baynahum allacnat ullaahi cala aldaalimiin intaasoo dhan waxay tusinayaan macna aladaan inay tahay ogeysiin sharci ahaanna adaanku waa wuxuu ka mid yahay min shacaa'ir alislaami aldaahira shacaa'irta islaamka ee muuqata waana dikrun maqsuus liliclaami bidukhuuli waqti asalaa almafruuda waana xusitaan ama sheegid ama xusuusin la xusuusiyo muslimiintii salaada jamaacada in la galay oo jamaacadana salaada faradka in waqtigeedii la gaaray jamaacadina ay u yimaadaan si ay salaadahaasi ay ku gutaan jamaaco xukunkiisuna culimmada waxay yidhaahdeen adaanku waa sunna mu-akada oo salaadaha xaadirka ah qofka oo muqiimka ah ayna ku tahay midda faa'itadana itadana fadlulkifaaya weyn qofka jamaacada la imaanayo oo markay salaadii ka tagto xaadir waxaa salaada waqtigeeda la joogo faaitana waa salaada waqtigeedii markuu tago oo ka baxo qalla ay tahay weyn qofka munfaridka ah waa sunno cayniyay ku tahay yirahdeen culamada oo keligii tukanaya inuu adaanto una aqimto adaanka ahmiyo weyn ayuu islaamka ku leeyahay maxaa yeelay waxay calaama u ahaan jirtay waagii nabiga caleyhi salaatu wasalaam magaalada inay tahay magaalo islaam ama beled islaam uu yahay waxaa lagu kala garan jiray ama muslimiinta ama saxaabada ay ku kala sooci jireen adaanka beledkii adaan laga maqlana waxaa lagu xisaabin jiray inuu beled islaam yahay haddii adaanka laga waayana inuu hayru muslim yahay oo beledaas beledulkufri ay tahay marka taana calaamad ayay ahaan jirtay waxaa kaloo la yiri adaanku waa maxay dhahaan wuxuu ka mid yahay wax haday ay ummad isku raacaan inay ka tagaan lala dagaalamaya siday salafku yiraahdeen haddii magaalo ahlu beled ama ahlu qarya ay ku wada ijmaacaan isu wada raacaan in adaanka laga tago waa lala dagaalamaya yihaahdeen litarkihim biladani maadaama um, uh, uu yahay adaanka shaciro min shacaa'ir alislaam adaanka waxaa la jiday sanadkii koowaad ee hijriga markii nabiga uu kala tashtay asxaabtiisii qaabka dadka salaada loo ogeysiin lahaa sida qaabka dalaada loo ogeysiin lahaa oo qaarba wax ay sheegeen qaar ay yidhaahdeen aan buun afuufno qaarna ay yidhaahdeen jaraska ama gambalaalka aan garaacno oo mid walbaba wax lagu celiyay jaraska layidhi nashaarada iskale buuqana layihi yahuuda iskale wax dabkana layidhi majuusada iskale kadibna ay maxaan idhaahdaa ay ay noqotay maxaan idhahdaa in oo in salaadii kadibna ay nabiga sala allahu alay w axad saxaaba cabdulahi ibnu zayd ibnu cabdirabihi uu ku riyooday cabdulahi ibnu zayd almaazini inuu ahaan umalaynaa saaxibladaan wanoona imaan doona ilaahay idinkii in uu ku riyooday adaankan hadda la yaqaano oo qaabka hadda loo aadaama loo aadaamayo ayuu nabigu u sheegay markaasuu yidhi cumarna uu yidhi allow sidaanaan arkay markaasuu rasuulka yidhi calayhi salaatu wasalaam bilaal bar isaga kaa cod fiican kaana cod dheer ayuu nabigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam marka adaanka waa qowluhu tacaala ayaa u ah maxaa min mashruuciyatihi ya ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaa marka loo dhawaaqo salaada oo adaankii weyaane sunnadana waxaa tusinaya adaanka idaa xadarat isalaatu falyuadin axadukum walyu-amakum akbarukumna way tilmaamtay oo intaa ooidil waxay tilmaamayaan salaadaha oo faradka in loo adaamayo adaankana uu yahay maxaan yidhaahdaa sunno oo nebiga sala allahu calayh ali wasalam uu ummadiisii u jiday madiine intuu markuu joogay sanadkii koowaad sababta loo jideeyena waxaan ku tilmaamnay markii ay ku coslaatay asxaabtii ama muslimiintii waqtigii nebiga noolaa inay gartaan waqtiga salaada la galay ama la gaaray ama dadka ay ku ogaadaan jamaacaday waqtigay imaan lahaayeen ayaa wuxuu leeyahay kaana almuslimuun xiina qadimu lmadiinata yajtamicuuna markay madiine yimaadaan way kulmi jireen markaas salaada raaraadi ay marba waqti tukan jireen oo waqti maaysan jirin oo go-aan oo marba dadka haday soo aruursaasaa la ay sameyn jireen markaasay isweydiiyeen oo yihaahdeen oo maxaan dadka isku isku ogeysiinaawen dadka maxaan salaadii in la gaaray lagu ogeysiyaa oo markiina waa tii aan tilmaamnay xadiidkii hadda oo nabiga sala allahu caleyh ali wasalam oo asxaabtii markay u sheegeen cumar bin khadaab iyo cabdulaahi ay yidhaahdeen macnaha sidaasaan ku reebna nabigan uu yihi bilaal hala baraweyn marka adaanka wuxuu leeyahay shuruud ayuu leeyahay ku ansaxo oo shuruuda sixatul adaan culammadu waxay ku sheegeen waxa ugu horreya horta islaamnimo qofka adaamayo inuu muslim yahay ayaa ugu horeeyo waayo qofka gaalka isla aadaankiisu wax uu anfacayo maba jirto maxaa yeele ahliye oo cibaado ma lahan weyn licadami ahliyatihi lilcibaada ahl uma ahaan cibaadada midda labaad tamyiiz inuu yahay qof wax kala sooci karo oo oo maxay dhahaan mumayis ah oo duuna sini arushdi mana duuna sini albuluuq ayaa tamyiizka la yidhaahdaa toddoba sano ilaa iyo toban inta oo qaangaarka ayaa la yidhahdaa tamayuska adaanka sabiga oo yar aan waxba kala sooci karinna saxiix ma ahan laakiin hadduu cunugii mumayis yahay adaankiisu waa sax weyn waxay culimmada qaar u shardiyaan in qofka adaamaya uu rag yahay dhakuura inuu adhukuura inuu yahay qof rag ah kadibna inuu adaamayo tartiibka kalimaadka adaanka ee sida nebiga ka sugnaatay idan in loo sameeyo idan waa shardi oo allahu akbar allahu aan la kala hormarinin oo qaabkii nebiga uu baray asxaabtiisii in loo adaamo waxaa kaloo lamid ah shuruudiisii in la xiriiriyo kalimaadka adaanka oo aan qofkii faasil ama hadal uusan soo dhexgelinin iyo in codka kor loogu qaado adaanka oo marka la adaamaya allahu akbar allahu akbar kor loo qaado si ay dadka dhan u wada maqlaan ayuun ayaa shardigii lixaad ah oo min shuruud asalaa waxaana taa tusinaya xadiidka abi saciidin alqudriy markuu nabiga ku yihi sala allah alay slam inii araaka tuxibu alghanama waalbaadiya faidaa kunta fii ghanamika aw baadiyatika faadin lisalaa farfac sawtaka binnidaa maxaa yeele haddaad aadaa joogtiduu yihi maxay dhahaan allahu mustacaan baadiyadaada iyo xoolahaaga markaala joogto codkaaga kor ula qaaduri adaanka maxaa yeelay fa inahu laa yasmacu madaa sawti sawti lmuadini sawti lmuadan jinun walaa insun walaa shay ilaa shahida lahu yowma alqiyaama wax ma maqluu yiri jin iyo ins waxay ahaadaanba ama jamaadaad way umarkaati kacayaan qiyaamaha marka la gaaro amaa hadday dumarku kaligooda yihiin jamacna ay rabaan inay tukadaan adaan looma nadbinin oo hadda iyaga lagaba rabo inay adaamaan oo codka kor u qaadaan laakiin haddii ayaga dhexdooda ee hoos inqifaad ay ku sameeyaan codkana aysan kor u qaadan way qamin karaan way samaysan karaan shardiga toddobaad waxa weyaan duquul waqti aadaanka waxaa loo shardiyaa in waqtiga loo aadaamayo salaada loo aadaamay in waqtigeeda uu galo waayo qabla duquuli waqtihaa haddii la adaamo hadda haddii aan iyadoon maqrib la gaarin iska adaamo salaada maqrib u adaamo wax jira ma ahan weyn oo waxaa shardi ah duquulu waqti salaa idaa xadarat isalaatu falyuadin lakum axadukum waatuu nabiga leeyahay salaad hadii la gaaro axadkiin ha idiin aadaamo xadiidka muslim iyo buqaariba ay wariyeen haddaysan salaaddii aysan xaadirin waqtigeeda la gaarin adaan ma jir weyn marka adaanka sunan ayuu leeyahay sunan ladaani waxaa lamid ah qofka inuu qibladii qaabil markuu adaamayo marka uu maxay dhahaan in istaag ku aadaamo sida uu nabiga ku yiri yaa bilaal qum fanaadi istaag oo dadka u dhawaaqo adaanka usheegay in labada dhinac uu fiiriyo xaya cala asalaa marka la gaarayo iyo xaya cala alfalaah bidix iyo midig inuu u jeesto oo labada dhinaca uu fiiriyo midda kale ee shanaad ee waxween inuu cod qurxoon uu ku adaamo codkiisina kor uu u qaado taa ayaana la rabaa oo sunanta adaamta ka mid a marka aan usoo noqon marka xadiidkeenii marka waxaan idhi adaanku waa shay sunno ah oo mu-akada ah ee nabiga ka sugnaaday salawaatu rabbi wasalaamu calayhi can anas ibni maliki radi allahu tacala canhu qaala umira bilaal an yashfaca aladaana wa yuutira aliqaama bilaal waxaa la amray inuu adaanka labalabeeyo uu ku celceliyo macnaha waxaa loola jeedaa tashfiica waxaa laga wadaa in tiro dhaban uu ka dhigo allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar macnaha laba jeer inuu ku celiyo iqaamadana uu mid mid ka dhiga allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu ana muxamedan rasuulullah kadalika saasoo kale weyn oo inuu adaankii labalaba ka dhigo iqaamadiina u mideeyo weyn taa ayaa bilaal la amray waana amar weyaan oo qaabka in nabiga uu u faray inuu u yimaado ayaa laga rabaa qofka muadinka ah weyn waxaa kale oo maxay dhahaan oo xadiidka uu tusiyay in adaankii iqaamadu ay kala duwan yihiin adaanka iyo iqaamadu inay kala duwan yihiin can abi juxayfata wahab ibni cabdilaahi assuwaa-i qaala wuxuu yidhi ataytu nabiya waxaan u imid nabiga calayhi asalaatu wasalaam ayaan u imid wahuwa nabigoo fii qubbatin lahu xamraa asagoo ku dhex jira teendho oo guduudan oo waa xajatulwadaaci weyan min adamin ka samaysan maxaan idhaahdaa harag maqaar ka samaysan weyn oo maqaar ka samaysan faqaala marka qaala wuxuu yidhi faqaraja bilaalun bilaal ayaa soo baxay oo keenay biwaduu'in biyo weysaqaad ayuu keenay fa min naadixin wa naa mid isku rusheeya inin kasii qaata ayay ahaayeen uu yidhi asxaabtii fa min naadixin wa naa naadixa waxala qofka biyaha marka hore isticmaala mm, maxay dhahaa naailkana kii kasii qaata biyaha kasii marsadoon fa qaala wuxuu yihi faqaraja nabiyu nabigaa soo baxay calayhi xullatun xamraa isagoo wata sujoog guduudan kaanii anduru waxaad moodaaba inaan eegaya hadirtaan ilaa bayaadi saaqeyhi labadiisii kub oo cadaantooda saaqiisa cadaantooda anoon arkaayo ayaad moodaa u yihi qaala wuxuu yihi fatawada'a wuu weyse qaata nebiga wa aadana bilaal bilaalna wuu aadaamay wa qaala wuxuu yihi fajacaltu waxaan gudagelay atatabacu faah bilaal afkiisii inaan raacraacayo haahunaa wa haahunaa markuu dhankan u jeesana xaya cala salaad u dhahayo iyo markuu bidixda u jeesanayo uu leeyahay xaya cala falaa yaquulu yamiinan wa shimaala wuxuu leeyahay yafcalu dhimimacna yamiin iyo shimaal ayuu madaxa u leexleexinay xaya cala asalaa xaya cala alfalax u kaalaya salaada u kaalaya liibaanta huma rukisat lahu canaza nabiga waxaa loo suray ul canaza ayaa loo suray fataqadamuu waa uu horumaray wasalla duhra rakcatayni salaadii duhurka ayuu laba rakcadood tukaday huma lam yazal yusalii rakcatayni xataa rajaca ila almadiina macnaa kama zuulin inuu laba rakac tukanayo ilaa uu madiine lasoon uu usoo laabtay musaafir ayuu nabiga sala allahu caleyh wasalam waa uuna labadii rakac qasriga ahaa ayuu la imaanayn ilaa uu madiina kaga soo laabtay wen marka eh, saxaabigan muxuu tilmaamayaa abi juxfa wahbi ibnu suwaay in eh, nebiga uu arkay xaajat alwadaac abdax meesha la yiraahdo alwaadi alwaadi fi abdax oo maka u taalo quba axmaraana wata teendho guduudanna ku jira nebiga sal ly slam ayaa wuxuu leeyahy waxaan arkay nebiga oo soo weyse qaatay eh, maxay dhahaan kubkiisii oo xooggiisii hoose cadaanteedii aan u jeedo waxay tusinaysaa qofka ragga ah ama isaarat lmumin nisfi saaq markuu nabiga leeyahay ay nabiga in la arki jiray maxay dhahaan xooggiisii hoose wen kobkiisii wuxuu leeyahay nabigii ayaa soo baxay oo wahuwa fii qubatin lahu xamraa min adamin oo ka samaysan harag faqala wuxuu yihi faqaraja bilaalun biwaduu'in bilaal ayaa biyo weyse qaad soo saaray fa min naadixin wanaailin waxaa dadka ka mid ahaa qof biyihii isku rusheeya qof kasii qaata qaala wuxuu yihi faqaraja anabiyu sal ll slam nebiga soo baxay calayhi xullatun xumra isagoo uu wato sujoog guduudan kaanii anduru ilaa bayaadi saaqey anoo eh, kaanii waxaad moodaaba inaan u jeedo haddoo kale labadiisii saaq cadaantoodii saaq waxaa la yihahdaa jilibka wax ka hoosay ilaa aqowga inta udhexaysa xoogga ku jiro ayaa saaq la yihahda fatawadaa wuu weyse qaatay nabiga waadana bilaal bilaalna wuu aadaamay faqaala markaas qaala wuxuu yidhi fajacaltu waxaan gudagalay atathabacu inaan raacraacayo faahu bilaal afkiisii yamiina haahuna wahaahuna halkaan iyo halkaan bimacnaa midig iyo bidix uu u leexinayo xaya cala asalaa u kaalaya salaada xaya cala alfalaax u kaalaya liibaanta uma rukisad lahu canaza waxaa loo suray nabiga ushii fataqadama wuu hormaray wasala duhra salaadii duhr ayuu tukaday ragcatayni uma lam yazal kama zuulin nabiga yusali inuu tukana ragcatayni ragcatayn inuu laba rakac tukanayo xataa rajaca ila lmadiina ilaa uu madiina usoo laabtay wey marka raabiga xadiidka oo wahab ibnu cabdilaahi ibnu muslim ibnu junaadah abu juxayfa la yidhaahda waxaa weeyaan madiine ayuu qadima calaa rasuuli sal sl awaakira cumrihi marka aakhira cumri nebi sal slm ayuu u yimid wuxuuna ka xifdiyey xadiidkan calina wuu la joogay wawallaahu calaa shurdati kuufa markii waqtigii khilaafada calina wuxuu mas-uul ka noqday shurdadii kuufa waxa uu ku magacaabi jiray wahabulkhayrna waa la dhihi jiren wahabulkhayri wahab allah nabigana wuu ka wariyey cali wuu ka wariyey bara ibnu caazib jamcu min kibaari taabiciin jamaaca jamaacada oo macnaha bukhaari muslim iyo ah, rawaahu marka la iyagana way ka wariyeen waxa uu dhintay sanadka afar iyo lixdanaad ama afar iyo toddobaatanaad waa laisku khilaafay isagoo ciraaq jooga weyn ayuu dhintay saxaabigan wahab radi allahu tacaala canhu marka xadiidka hadda aan aqrinay maxaan ka faa waxaan ka faa ihtiyaanu ahli lcilmi walfadli ilaa amaakini wujuudihim in la yimaado meelaha ahlulcilmiga iyo ahlulfadiga joogaan in lagasoo lasoo xaadiro oo laga faa-iideysto weyn si looga barto cilmiga iyo wixii la halmaalo iyo jawaasu ljuluusi wanawmi fi lquba in teendhada la fadhiisan karo lana seexan karo inay banaan tahay iyo tahaaratu lmadbuuqi min juluud iyo in haragga haddii la dibqiyo oo la subko la magdo aan idhaahdee inay daahir tahay waa dibaaqu ljuluudi tuhuuruhu macnaha haragoo la magdo oo waxay tahay tahaarnimadeeda khidmatu ahlilcilmi ahlulcilmiga in loo khidmay iyadana inay sharaf tahay waayo bilaal wuxuu u khidmayy nabiga sal alla ly slam weysadii u keenay wuxuu u diyaariyey iyo in loo degdego wanaagga iyo khayrka iyo in weysadii qofka weyse qaata biyaha fadalkiisii ama kasoo haraa oo ka daatay in lagu weysi qaadan kara iyada walow kaana hayra mustacmirin mawjuuda haba jooga biyo aan la isticmaalo haba la helay haddii qofka biyuhu ku weysi qaatay in lagu sii weysi qaadan karo iyo tahaarat lmaai mustacmal biyaha la isticmaalay inay daahir yihiin ayadana way tusinaysaa weyn iyo in dadkii ama saxaabtii ay aada u baadagoobayeen barakada nabiga sala allahu alayh wasalam waayo nabiga weysadiisii ay kusii weysi qaateen weyn sida ay u jeclayn asxaabta inay tusinayso iyadana iyo sida uu nabiga u weyneyn jireen saxaabadu waayo weysadiisii ayay kusii weyse qaateen oo ee iska sii qaadanayn si ay u gaaraan barakada nabiga sal slam iyo inay baanaan tahay dhar guduudan in la xihan karo oo tolan bilownin hayri oo loon midab kalena ku ku ku xardhan ama ku ku ikhtilaadsan shardi waxaa laakiin inaan cusur inaan lagu sameynin cusur inaan lagu sameyn cusur iyo inay maxay dhahaan in la cadeeyay nebiga go-a uu watay ama macuusta uu watay bayaan cadaynteeda inay gaduudneed jawaasu nadari ila saaqi rajuli in saaqa ama kubka ninka in la fiirin karo inaysan cawro ahayna way tusanaysaa wey waa bishardi idaa amina alfitna haddii fitna laga amin noqdo waayo nebiga sal sl hadi cawro tahay ma uusan faydeen weyn annadar ilaa man yuqtadaa bihi iyo in aada loo fiiriyo qofka lagu dayanayo sida labigkiisii iyo dhaqankiisii iyo weysadiisii sida ay tahay iyo in dadka dharka la gaabiyo inay mustaxab tahay waayo nabiga sal slam dharkiisii aada u gaabin jiray iyo macusiisii waayo idaaratlmuslim isaarat lmumin nisfu saaq waatuu yiri nabiga sal slam maa asfala min kacbayni min izaar fa fi nnaar <coughs> alxamdulilah sutrada iyadana inay sunno tahay oo nabiga uu anadadii uu surtay salaadana uu tujiyey qofka musaafirka inuu salaada gaabay iyadana inay yay mashruuc tahay ayuu xadiidka inuu faa-iideeyeen cabdillahi bni cumar bn khadaab radi allahu tacala canhuma can rasuuli illahi sal alla ly slam anahu nabiga qaala wuxuu yidhi ina bilaalan yu-adinu bileylin bilaal wuxuu aadaamayaa habeenkii marka lagu jiro fakuluu washrabuu waa ramadaankii weyaane fakuluu cuna washrabuu caba xataa tasmacuu aadaana ibna umma maktuum ilaa aad maqashaan adaanka cabdulaahi ibni uma maktuum maxaa yeeley ibni uma maktuum indhoole ayuu ahaa ilaa yidha asbaxta oo la dhaho ma adaami jirin oo macnaha fajarkiiyaa kugu dhashay ilaa la yihahdo muusan aadaami jirin kitaabusoom ayuuna ku sheegay imaam muslim weyn xukmul qabla alfajri ayuu tusinayaa xadiidkan oo adaanka oo fajarka hortii la adaamayo waa fajarka hore weyn adaanka hore adaanka hore haddii la adaamo in la cuni karo lana cabi karo saxuurta ayay xadiidkan uu tilmaamayoon waa fajru lkaadibi siduu nabiga tilmaamay sal slam alfajru fajraan weyn fajru saadiq iyo fajru kaadib weyn ah, xadiidkan hadda aan aqrinay wuxuu noo faa mashruuciyat aladaani qabla alfajri saadiqi iclaama liqurbi duquuli lfajri saadiq iyo in la ogaado waxaa loo sameynaya maxay tahay qofka inuu kusii intibaaho sunnada qofkii tukanaya twitterka iyo wixii lamid ah ama saxuuranayo inuu sii sameysto si uu ugu diyaargaroobo adaanka dambe iyo in laba mu-adan la sameeyo masjid keliya inay banaan tahay waayo nabiga sal l sl masjidkiisii bilaal iyo cabdullaahi iyo ibni umm maktuum ayaa ka adaami jira weyn iyo in sixatu qabr alwaaxidi inuu saxiix yahay xujana yahay hadduu hiqa ma'muun yahay waayo wuxuu leeyahay cabdullahi ibn cumar wuxuu leey ina bilaalan ina qaala libilaal ina bilaalan yu bileyl bilaal habeenkii ayuu adaamayaa eh, markay tahay cabdullahi ibn maktuum markuu fajar ka dhasho oo markaa kadib ayuu nabiga sidaa u kala bixiyeyn xadiidka wuxuu kaloo tilmaamay inay banaan tahay qofka ragga in hooyadii loogu nasb ibni umma maktuum uma maktuum cabdullaahi hooyadiisa umma maktuum la dhihi jiray cabdullaahi ibni umma maktuum alaklu washurbu inaysan maanicaynin haddii min almubaaxaati bayna alaadaanayni adaanka hore adaanka dambe in wax la cuno iyadana inaysan dhib ahayn can abi saciidin alkhudriy radi allahu tacaala canhu qaala qaala rasuul sal ly slam idaa samictum lmuadan haddaad maqashaan muadinku aadaamayo faquluu midla maa yaquul dhaha waxa uu dhaho dhahayay uu yihi nabigi sal ly slam waxaa sunno ah markaad adaanka maqashaan allahu akbar allahu akbar markuu yihahdo in laga dabdho allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu anna maxamedan rasuulullah markuu soo gaaro xaya cala salaad waxaad leedahay laa xawla walaa quwata ila billah ayaa lagaa rabaa marka taasaana sunno ah sida saxiix muslimkii uu ku sugnaado nabigana wuxuu yihi sala allahu calayh waali wasalam man qaala xiina yasmacu nnidaa allahuma raba hadihi dacwati ataama waasalaati alqaa'ima aati muxamadan alwasiilata walfadiila wabcadhu maqaama maxmuuda aladii wacadta haddaad dhahdid nebigu wuxuu yihi xullad lahu shafaacati yowma alqiyaama waxaa u xalaalowday shafaacadeeda uu ergegeyntan u ergegeynayo qiyaamaha markii la gaarweyn marka wuxuu leeyahay nabiga sal ly slam idaa samictum almu'adan haddaad maqashaan mu'adinka faquuluu midla maa yaquul dhaha waxa uu dhahay ka daba dhah uu yihi nabiga sal allahu calayhi waalihi wasalam xadiidkan muxuu noo faa-iideeyey wuxuu inoo faa mashruuciyatu mutaabacati almuadini fii aadaanihi inay mashruuc tahay mu-adinka in la raaco oo laguna raacay aadaankiisii walmutaabacatu takuunu bacda intihaa'ihi min jumlatin mutaabacadan waxay noqonaysaa markuu jumlo dhammeeyo markuu yidhaha allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar markuu dhaho inaad adigana kadib aad tiraada allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah in adigna ka daba dhacda taasa waa la yihahdaa mutaabaca mutaabaca waxa la qofka inuu ka hormaro adna aad ka dib mutaabacadu waxaa lagu qeyday sawdka mu-adinka oo maxaa yeelay mu-adinka haddii uu maxay dhahaan adaamo adaankiisii aada maqash markaas weyn laakiin bacdulculama waxay leeyihin haddii ay tahay cajal la duubay ama raadiye laga soo daayay mala raacaya oo mala ajiibaya mise lama ajiibayo bacd alculamaa waxay yidhaahdeen maadaama nabigu uu yidhi idaa samictum lmuadan mu-adinka maqashaan ajiiba la yidhi marka taa ayaa ayay culimmada qaar yidhaahdeen wixii la duubay hadda waxaa laga yaabaa adaanka waqti aan waqtigii adaanka ahayn inuu cajalada ama ama mobailkii iska adaa mala ajiibay mise lama ajiibay wallahu aclam bacd alculamaa way diideen cumuumkan hadda ah oo ah in la raaco waxaa laga khasisay xaya calateynka oo qofka markii uu maqlo xaya cala salaat xaya cala falaax waxaa laga doonaya inuu dhaho laa xawla walaa quwata ila billaah taas ayuuna nabiga uu sheegay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh xadiidka daahirkiisi wuxuu tusinayaa ana saamica qofka wax maqlay oo muadinka maqlay inuu ajiibo sida uu yiri uuna ku ajiibo fii kulli jumla aladaan adaanka jumlooyinkiisoo dhan laakiin xadiidka waxaan hadda tilmaamay marka lasoo gaaro xaya cala asalaat xaya cala alfalaah inuu dhahayo laa xawla walaa quwata ilaa billah sida saxiixulmuslimkii saxiixulmuslim uu ku sugnaaday cumar bin laga wariyey maxaa yeelay xaya calataynkii ayaa waxa uu yiri waxaa tidhahdaa laa xawla walaa quwata ilaa billah sidoo kale xadiidka daahirkiisii wuxuu tusinayaa bilaa ilaaha ila allah inay ku dhammaanayso adaanka taasna waxay qaas u tahay mu-adinka weyn wa ana almujiib qofka ajiibayo wuxuu ku kordhinayaa oo uu leeyahay ducadii aan sheegnay oo allahuma raba haadihi dacwati اtaama wsalaati alqaa'ima aati aati muxamadin alwasiilata walfadiila wabcadhu maqaama maxmuuda aladii wacadtah inaka laa tukhlifu lmiicaad ama wuxuu kaluu leeyay radiitu biاllaahi rabba wabilslaami diina wabimuxamadi sala allahu calayhi wasalama nabiya taas ayuu leeyahay culamada qaara waxay yidhaahdeen adaanka in la ajiibo ma mise waajib ma ahan bacd alculamaa qaaluu anahu waajibun biijaabati lmuadin qaarna waxay leheen maye waajib mahe waa mustaxab oo waajib ma ahan sida uu taxaabi uu ku sheegay sharxu lmacaani wa sharxi muslim saxiix aladii calayhi ljumhuur sida saxiixa jamhuurka inuu manduub yahay in la ajiibo ayuu tilmaamaya shaaficiyana saasay yidhaahdeen iyo culamaa alxanafiya qaarkood qaala axaafid xaafid ibn xajar wuxuu yihi istadila ljamhuur bixadiidi akhrajahu wastadala ljumhuur dheh bixadiidin akhrajahu muslim wagayru anahu samica muadina falama kabir qaala cala alfitra markuu allahu akbar yihi markaasuu yihi fitra falamaa tashahada kharaja min annaar haddii uu ashhadu an laa ilaha u dhahana naartuu ka baxo yihi qaala maxaa yeele nabigu wuxuu yihi hayra maa qaala almuadin waxaan nabiga markuu ajiibay uu yihi qofka markuu allahu akbar allahu akbar dhahay markaasuu yihi fitradii ayuu qaala cala alfitra weyaan falamaa tashahadana wuxuu yihi kharaja min annaar oo qofka hadduu laa ilaha illa man qaala laa man kaana man kalaami laa ilaha illa allah dakala jannadii weyn oo qofka ilaahay qira naarta ilaahay jirkiisii uu ka badbaadiyaa hadduu galana waa laga soo saaraa siduu nabiga sheegay sala allahu alayh ali wasalam marka culamadu waxay dhaheen waxaan ogaanay mar haddii uusan adaankii uusan raacin fitra iyo kharaja naar iyo haduu tilmaamo nabiga in aysan waajib ahayn oo mustaxab tahay ajiibidda muadinka la ajiibin imaamu alalbani wuxuu yidhi walacala in xujada jamhuurka oo ay leeyihiin saxaabada waxay ahaan jireen hadduu muadinka adinka bilaabo inuu maalinta u adaamo marka jumcaha way iska hadli jireen uu yidhi way iska hadli jireen maxaa yeele waxay leeyihiin adaanka hadduu waajib yahay way aajiibi lahayn saxaabada oo hadal meesha ku mashquuleen saasuu imaamu albani yiri raxmatullahi calayhi wuxuu ka leeyahay cabdulaahi muusa ibnu alxata ibn cabdilah ibni cubaydillah wuxuu leey alxa ibni cubaydillah wiilkiis wuxuu leeyahay ra cuhmaan ibni cafaan walmuadin yu wahuwa yataxadatu ila annaasi yasaluhum wayastakbiruhum can ascaari wal akhbaari macnaa cuhmaan bin cafaan aan arka uu yidhi oo oo mar la adaamayo dadkana isagoo adaankana socdo asna uuna hadlayo marka hadalkaasi ayuu tilmaamay weyn oo in muadinka la ajiibo inaysan waajib ahayn laakiin ay sunno tahay marka taa weyn marka insha allah kolley darsigeena maanta halkaas ayaan ku ekeynaynaa hada wabilaahi towfiiq waxaan asiibnay alla xagiisii ka ahaadeen waxaan gafnaynaa nafyi shaytaan hada wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu باب المصطفى هدي ونور مستنير أنتم نجوم للدنا بالحق والخير تسير أنتم شباب المصطفى هدي ونور مستنير أنتم نجوم للدنا بالحق والخير تسير أنتم شباب المصطفى هدي ونور مستنير أنتم نجوم للدنا بالحق والخير تسير أنتم شباب المصطفى هدي ونور مستنير قمتم بنجوى ربكم تدعون بالثلاث الأخير يا رب بارك جمعنا واحفظنا من حر السعير وانتم بنجوى ربكم تدعونا بالثلث الأخير يا رب بارك جمعنا واحفظنا من حر السعير أنتم نجوم للدنا بالحق والخير تسير أنتم شباب المصطفى هدي ونور مستنير أنتم نجوم للدنا